nahay oo aanu dadka gaalaysiin oo muslimiinta wixii iyaga wixii annaga aan ka ahayn inta kale arkeeda gaalo ka yihiin midda labaadna waxay tahay oo iyadana meesha ku jirta waxa weeye in aanu niman murtadiina ama b s iyo wixii doontaba dhehe aanu hoosta kaga jiro oo aanu heshiis leenahay oo ayna ilaaliyaan labadaas shubho insha allahu tacaala ay ku saabsan tahay jawaabitaankeedu insha allahu tacaala shubhooyinku waa badan yihiin horena shubhooyin badan bay u keeneen kuwaan keliya ma aha oo shubhooyinka markii koowaad ay keeneen waxaa kamid ahaa nimanku gaalay u shaqeeyaan oo nimanka layaaiy si aanan oran c i ada iyo m i ingiriiska baa nimanka lacag siiya oo iyagay u shaqeeyaan oo waxaa kale ninka la yidhaahdo sidoo kaleeto lsk ayaa isagana yidhi xoolaan siinayaa waa niman halkaa ku xiran oo gaalo ay wadato weye shubhadaas waxay u keeneen shubhadaasu hadda socon weyday oo dadkii waa qaadan waaye wax socon karta ma aanay oo qolo walba wuu fahmi karayaa dawlal islaamiya khilaafada muslimiinta iyo gaalo meeshay kala taagan tahay in la yidhaahdo marka kuwii muslimiinta laynayay ama waxa weeye khilaafada la dirirayay ee dagaalka ku hayay waa haddana xoolasjinaya dadka ka dhaafici mayso wax suurtagala maaha shubha kaleo ay keeneenna waa jirtay oo waa qabiil iyadana horey u keeneen oo waa reer isu tegey iyadana waxaa fashilay abu nucmaan raximah llahu tacaala ilaahayna shahaadaha ka aqbale iyo xuseen cabdigeedi iyo cabdiraxmaan suudani haddii ay laayeen bay kamid ahaayeen saddexda ninna saddex nin oo ismaamaane aha qabiil gaara ayuu ka yimi ninba iyo bokool buu ka yimi oo waa abu nucmaan ninna waxa uu ka yimi filinka shanaad ma garanaysaa dhulka loo yaqaano ayuu ka yimi cabdiraxmaan suudaanina waaba nin suudaan ka yimi marka inaanay qabiil ahayna iyadana taasaa fashishay oo waa fashilmay oo wax soconaya maaha intaasuba markay socon waayeen bay hadda marka shubhooyin kala keeneen oo labadaasu hadda ay ugu waaweyn yihiinaan sheegayay arrinkaasoo markaa buhtaanun cadiim subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ilaahay subxaana watacaala waxay sidaad maqlaysaan aayadda aad arkisaan lowlaa ismictumuuhu qultu maa yakunu lana لنتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وإلى إلي سبحانه وتعالى أولئك سمعتموه حد مركي آد مقشين عينكاس صلى الله عليه أرنكاس وأنك وتقلع وحنا هذا الله إلهي لي سبحانه وتعالى محاجنا بين أبو رشوين ويه إلهي ويدي كوانين إياه إن أدول نقطان إياه وقلبها إلهي لي أداد مؤمنين فيه markaasku wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo shawkani ayaa wuxuu leeyahay hajirku kasila yidhi misaan caiim subxaanaka hada misaan caiim alina maalika ladini daawa bilifk kuwa ifkiga la yimi meel abuurka kuwii la yimi baa ilaahay subxaana watacaala la tacajibaya wa asluhu tanzihun lilahi subxaanah uma kasra xata استعمل في كل متعجل wax kasta mutacajabu minhu wax kasta oo lala yaabo fii kulli mutacajibin minhu wax kasta oo lala yaabo markaa in lagu yidhaahdo ayay noqotay wa buhtaanuhu an yuqaalu fi lisaan maa laysa fiihi buhtaankana waxaa la yidhahdaa qof wuxuusan ahayn in laga sheego ayaa la yidhahdaa saas buu ku fasiray shawkani raximah llahu tacaala buhtaanta iyo dadka in wax laga sheego ma wax nagu cusub oo annaga nagu dhacayo oo keliya miya maya ahlulxilaafaad iyo ahlu dalaalka waxaa lagu yaqaanaa inay mar walba ay dadka ahlulxaqa ay wax ka sheegaan xaqa inay wax ka sheegaan haddana waxaa lagu yaqaanaa in markasta la tuhmo oo wax laga sheego ayaa lagu yaqaan waa dabeecaddiisa weeye sidaa weeye oo horey ayaa waxaa loo tuhmay aan annaga ahayn oo naga fiicfiican oo naga wanaagsan baa waxaa anaga lagutmiye lagu tuhmay oo ay ka mid yihiin dadkaad gaalaysiisaan wax kamid ah شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره يا وحى ويري قال وحيري ان الله لا يعيري انكم تكفرون الناس من العلماء المكفرين ضد غربات قال يصير انسان ما يغفر ما غربات قال يصير انسان شيخ ابو جواد وعيري وذكرت ان نكفر ناسا من المتقدمين وغيرهم هذا من البهتان الذي اشاعه عنا اعداؤنا ليجادلوا في الناس عن الصراط المستقيم warkaasu inaanu sidaas nahay waa war ay naga sheegeen cadowga iyaga kuwaasoo doonaya inay dadka kula doodaan inay dadka kula doodaan wadada xaqa siraada almustaqiimka inay kula doodaan kamaa nasabu ilayna gayra dalika min albuhtaan sida ay noo tiiriyeen buhtaan aan taas ahayn dalaburasho aan taas ahayn ashyaaan kajiir ahaa wa jawaabuna calayha jawaabtayadu waxa weeye an naquula inaanu niraahno subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ilaahay baa hoosee taasuu waa beenaa burisho weyn sidoo kaleeto ayaa haddana markeeda waxaa lagu yidhi waxa weeye cumuumka dadka waad gaalaysa waxaan lakuka ahayn markaas buu yidhi waqulu inaa nukafir bicumuum dalika min buhtaani alacdaa aladiina yasuduuna bihi can hada addiin waxa weeye waxay waarinkaas waxa weeye buu yidhi waxay naga fidiyeen been naga fidiyaan weeye iyaga oo dadka ka celinaya diinta ka celinaya haddana dadka si khilaafada loogala diro maadaama dadku ay khilaafada doonayaan oo khilaafada u hangaltaagayaan oo ay khilaafo rabaan si looga celiyo waa in wax loo sheego weeye diinkaan laga celiyo buu yidhi wanaquulu waxaanu leenahay subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ayaanu leenahay buu yidhi marka labada arrimoodba waa nalo ka horreeyey riwaayadana waa nala kororaya subxaanaka hada buhtaanun cadiim in arinkaa nala ku sheego dadka tafkiriyaana waa nalo ka horreeya dad annaga naga fiican oo naga qays badan oo culimo ahaa oo ahlu khayr ahaa ayaa warkaa lagu yiri waana sunno lagu yaqaano dadka ahlulxaqa ah in mar walba lagu sheego alxamdulilah wax kale noo kafrin mayso ilaa waxay noo kafrinaysaa sifatu bilaah ilaah inaanu sii kalsoonaano waxaanu ku jirrada inuu xaq yahay inaanu sii ogaagno surarusanniyada ayuu sidaa ku leeyahay kitaabul caqaaidka ayuu arrinkaa ku oranaya markaas marka waxa weye wuxuu isugu diirashubanayaa dhowr arrimood ayaa isweydiin karaa iyo waxaa la oran karaa maxaa keenay in arrinkaa la in arrinkaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa laba arrimoodba waa noqonaysaa murtadiin bay la joogaan oo nimanku murtadiin baa ilaaliyay iyo b s baa ilaalisa waxay noqonaysaa kow agaarka laga leeyahay tadliilulmacluumaat weye in maxa weeye wax iyagu ay sameeyaan inay dad kale ku yaraacdaan weye annaga ayaanu waxaanu ku haysanay niman yaho baad la heshiiseen oo waxa weeye ay ka mid yihiin puntlanay ka mid yihiin oo ragga aad ku xiran tihiin oo waxa weeye aad u taqaaniin amiirulmu'miniin markaad u taqaaniin oo waxa weeye taalibaan xukuma isaguna murtadiinta ayuu heshiis kula jiraa qolooyinka kaleeto aad sheegateen oo alqaacida ay sheegato oo sida jabhat nusra iyo mufidiinta heshiiska ku jiraan inay marka macluumaadkii annaga noo soo leexiyaan oo waxay iyagu samaynayeen ee annaga no nagu yidhaahdaan taas waa mid weeye dadka ama iclaanka iyagu ay uga jeediyaan naftooda ay uga jeediyaan taas waa mid weeye midka labaad oo laga leeyaha waxa weeye naasi can iltixaad ilkhilaafa khilaafada dadku inay ku tartamaan in laga celiyo weye maxaa jirta dadku dhammaantood waxay u hanqal taagayaan oo ay doonayaan khilaafada weeye ciidamadu waxay rabaan khilaafada oo khilaafada maxaa jira wixii ay doonayeen khilaafo inay helaan bay ahayd khilaafadii bay marka u socdaan in marka dadka laga celiyo oo waxa weeye marka layaado nimankaad u socotaan mursidiintaaba ilaalisoo mursidiinta hoosa kaga jiraan oo waxa weeye nimanki halkaas kursiga shugteen in la yidhaahdo waa war marka waxa weeye shaki gelin kara weeye war shaki gelin kara weeye in kaloo waxa kaleeto iyadana shaki gelin karaysa in la yidhaahdo waxa weeye dadkiiba ayay gaalaysiinayaan gaalo iyo murtadiinay idin yaqaanin ayay yidhaahdeen markaasu marka waa arrinka waxa ku kallifaya asbaabaha ayaa kamid ah waxaa marar badan la weydiiyey ama iyaguba marar badan ay yidhaahdeen wadaadku waxa weeye been buu naga sheegay wuxuu yidhi waxaad la heshiiseen inaan baad la heshiiseen wax daliilana ma keenin insha allahu tacaala galabta kolley macluumaad ayaan insha allahu tacaala iyadana aan ka bixin doonaa wixii aan ka ogahay ayaan ka bixin doonaa insha allahu tacaala maadaama iyagu ay naga hari waayeen oo nadba socdaan oo ay shubahaad weyn waayeen insha allahu tacaala aniguna wax ka ogahay iyo asmaada iyo dadkaan hayo insha allahu tacaala waan sheegahaya marka koowaad horena waan u sheegay laakiin insha allahu markaas waxa weeye ma sheegin kuwaasana waan u sheegaya laakiin maanta biidn illaahi tacaala sidaba ayaan u sheegaya aniga in heshiis socday oo hore heshiis u jiray oo uu fashilmay laba nin oo mas-uuliyiina ayaa ii sheegay laba nin oo mas-uuliyiinta oo ii sheegay nin waa bashiir ninka la yidhaahdo sheekh bashiir oo waxa weeye buurta amiirka ka ahaa oo hadda wadaadka joogo cumar la yidhaahdo amiirkii ka horeeyey ahaa ninka ayaa ii sheegay xilligu ii sheegana waxay ahayd qeyrta hore ay gaaladu ay nagu soo qaadayseen weerarka anagoo joogna meesha madarshoon ayuu wuxuu igu yidhi niyo heshiis baa hadda ka hor socday heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa inaan magaalooyinka iyo wadooyinka nimankaa laga qaxin ayuu ku saabsanaa laakiin miyiga ayuu meeshii layska helo wixii laysyeeli karo yeelo annagana ay wadooyinka noo furaan oo uu dadku noo maro ayaa lagu heshiidaya heshiiskaasaa socday iyo alaabo ay hayeen oo ay waxa weeye ay naga qabsadeen inay noo soo daayaan iyadoo heshiiskaas u socdo wuxuu yidhi waxaa diiday iyaga ayaa fashilay oo waa kuwa lagu soo qaaday markaa baydin ayaa igu yidhi baynkii hore oo ay gaaladu xamlada soo qaadayeen bashiir baa igu yidhi marka hore inuu heshiis u socday bashiir oo mas-uul ahaabaa ii sheegay mar waxaa kaloo ii sheegay arkaas sida la yidhaahdo ninka la yidhaahdo yaasiin kiliweba isaguna i sheegay markaasna waxa uu ahaa xilli dhow buu ahaa oo hadda lix bilood taqriiban laga joogo hadiiba aanay ka yahayn xilligaas buu ahaa sida ayaa soo wacay aniguna markaa waxaan maqlay heshiiskan dambe ayaan maqlay marka waan weydiiye waxaan ku yii heshiiska lasheegayo muxuu yahay maxaase koo tahay wuxuu uu heshiiskan ma ogi warna uma hayo mana caddayn karo laakiin horey inuu heshiis u jiray oo heshiiskaas uu fashilmay ayaan ogaa xilligii abu zubayr uu noolaa raximah llahu tacaala xilligaas ayaan ogaa inuu heshiis socday ayuu yidhi heshiiskaasna waxa usoo qaaday buu yidhi oo nimanka murtasiintaah oo buntland ka soo qaaday ninka ninka u qaabilsan amniga u qaabilsan gobolada ayaa soo qaaday buu yidhi kadibna wshiika markii loo keenayay anigu goobjoogka ka ahaa buu yidhi oo waan fadhiyey shiikh ayaa diiday buu idwacaa fashiriyey oo wuxuu yidhi anagu murtadiin la heshiin mayne waxa weeye waa inay alaabaday naga hayaana si shuruud la-aana noogu keenaan haddii kalena anagu la heshiin mayne isagu waa sidii igu yiri wey bashiirna wuxuu igu yiri puntland baa fashilisay isaguna wuxuu igu yidhi abu zubayr baa fashiliyey isku sheegaya labadooda ilaahay baa garanaya subxaanahu watacaala laakiin isaguna warkaa isagaa igu yiri ama heshiiska hadda ninkii ugu horeeyay oo ii sheegay cali macaane ayuu ahaa isaga ayaa soo wacay aniga oo jooga meeshii aan joogay calima wacay mariise anigoo jooga isagaa isoo wacay isagaa igu anigu boqol kiiba boqol baan hubaa iguma oray laakiin wuxuu u heshiiskaasu jiro ayuu u badinayay wuxuuna ii keenayaa khadaada nimankii markaa meesha madaxda ka ahaa ay sameeyeen oo iyagu wuxuu lahaa way og yihiin nimankaanu heshiiska bay ka og yihiin nimanka meesha jooga ayuu igu lahaa sidaa ayuu igu yii ii sheegana cali macaane ayuu ahaa waana saraakiisha haddaba buurta iyo meelahaasna saraakiisha ka ahwey warkaa marka iyaga ayaa ii sheegay wixii ka yimi weeye waana war hadda dhulkan caanka ah oo dadka odayaasha iyo qof walbi uu kuu sheegayo weye macluumaad intaa ka badnina waa jiraa laakiin intaas ayaa ku filan baan qabaayo aan kaga gaabsanaya bismi illaahi tacaala ama anaga inaanu muslimiin aanu la heshiinay oo ay nala joogaan oo aanu la joogno ay ilaalinayaan iyaga ayaa daliil laga rabaa daliil baa laga doonayaayo annagu waxa weeye inaanu ka soo tagno muslimiin baad la heshiiseen wixii aanu aan la soo tagnay shabaab laba arrimood bay ahaayeen arrinka koowaad wuxuu ahaa khilaafada oo la diiday arrin waajib ah labaadna wuxuu ahaa inxiraafkaanu sheegnay oo kaasi uu ka mid yahay inxiraafkaanu sheegnay oo kaasi ka mid yahay inaanu ku haysanay marka inaanu ku noqono suurtagal nagama aha ama iyaga waa nin intuu intuu wax sameeyey marka nin kale ku ilaahayna subxaanahu watacaala arrinkaa wuxuu ka leeyahay waman yaksib khadiicatan aw ifman uma yarmi bihi barii'an faqad ixtamala buhtaanan wa ifma mubiina aagaa ileeyahay subxaana watacaala ninkii gafiyo dambi sameeya markaas kabacdina min bari ah ku tuura ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala faqad ixtamala buhtaanan wa isma mubiina sidaasu been abuurasho dambi weyn buuqaati buu leeyahay amaa annaga waxaan leenahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila lislaaxa ma statactu wamaa tawfiiqii ila billahi calayhi tawakaltu wa ilayhi uniid waxaan leenahay anagu suurtagal nagama ah wixi aanu adinka idinka soo tagnay insha allahu ilaahay baan naka rajeynaa inuu nagu sugo wadadaasi inaanu anagu samayno insha allahu tacaala ma xujaynayno oo intaanu idin nidhaahno waxaad la heshiiseen murtadiin anagu aanu haddana idiin dabamaro biidni illahi tacaala ilahay waxaan ka baryayaa inuusan arrinkaa nagu keenin aan ilaahay ka bariyaa ilaahayna sugo subxaanahu watacaala waxaashaa noogu jirana maanay ahaa biidni illahi tacaala taasu marka labadaa shubhadood oo noocaasa ah, oo midna ah murtadiin ayay ayay la heshiiyeen oo ay la joogaan taas ayaan insha allahu tacaala aan ka leenahay aanu ka leenahay midda labaad oo iyaduna ah shubhada labaad oo iyaduna ah markii murtadiinta laga yimaado shubhada labaad oo iyaduna ah waxa weeye ayay tagfiirinayaan anagayna tagfiiriyeen taa iyadana waxaan ka leenahay anaga caqiidada iyadu waxa weye caqiidada ahlusunna waljamaaca weye ninkii ilaahay subxaanahu watacaala uu gaalaysiiyana waa gaalaysiinaynaayoo ka leexan mayno ninkii aan ilaahay gaalaysiinna ma gaalaysiinayno caqiidada iyaduna waxa weeye sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa wuxuu ku leeyahay fi caqiidati waasiya ayuu wuxuu ku yidhi markuu ahlu sunnaha ka hadlayay wa fii baabi waciid illaahi bayna almurjicati waalwaciidiyati min alqadariyati wahayrihim waxay joogaan baabka waciid markay joogaan waciidka ilaahay subxaana watacaala waxay udhaxayaan bayna almurjiati waalwaxiidiya nimanka murjiada ah oo waxa weeye iimaankii iyagu yidhi macaasi waxba ma yeelayso wax kastoo la sameeyo qofku waa mu'min nimanka ayo waxay udhaxayaan nimanka waxiidiyada ah oo waxa weeye aayaadkii waxiidka iyo axaadiista ku xambaaray gaalnimada ku xambaaray ayay udhaxayaan buu yidhi annaguna sidaas baanu nahay oo qof insha allahu tacaala aan ilaahay gaalaysiin ma gaalaysiinayno waxay ka dhigteen way yiraahdeen waxaa jiilo ay na gaalaysiiyeen laba nin bay naga dileen bay yiraahdeen labada nin ay naga dileen in kamida ah waa dhamaystireen bay yidhaahdeen taas ayaa marka waxay kusinaysaa inay gaalnimo noo dileen bay yidhahdeen wada marka u horeysa anagu diigoodii baanu ka cararey maalintaanu beecada beecada gabe haddaanu gaalo u haysano maalintii baanu kala carareyne maalinta baanu dagaal ku bilaabi lahay oo meel ma aadmeene de haddaanu gaalo u haysano gaalaaba nala joogtay meeshii baanu ka bilaabi lahay oo markiiba xabad ku darji lahay laakiin dhowr boqol oo kilomitr ayaanu ka cararay oo ka ordaynay intaa waxaanu ka ordaynay digooda si annagana la iyaguna aanu anaguna aanu waxyeello ayaanu ka cararaynay digooda waxaanu u arkaynay inuu dhiig muslim yahay oo saas baanu uga cararaynay laakiin iyagu dhowr boqol oo kilomitr ayayna xirsanayeen waxay ku bixiyeen waqti tiro badan iyo maal tiro badan boqolada tiro baa tagsiir u dhow oo tagsiir ah, haddii cid haddii cid la geeli u gaaloobayo mase qolada diin ka carayaysay oo su-aashaas bal muslimiinta ayaan weydiinayaa inay ka jawaabaan midda labaad dad la dilo iyaga ayaa ugu horreeyay iyagu dhammaan dadkii ay dileen intooda badan oo tiro badan in yar mooy waaba dhamaystireen iyagu ama ha diideen ama yaanay diidin waana idiin sawiraya inay dhamaystireen waxay laayeen shan nin oo walaal waxay isu yihiin adeero isu ah nin iyo ma garanaysaa labadiisa adeer iyo rag qaraabadiisa ayay hal meel ku wada dileen waa ninka loo yaqaano abu nucmaan raximahu llahu tacaala ilahay ka aqbalo insha allahu tacaala shan nin bay meel ku wada dileen shantaa nin waa dhamaystireen sidee bay u dhamaystireen weliba qatli iyo khiyaana ayay ku dileen markii uu baycada ku dhawaaqay ayay soo waceen oo waxay yidhaahdeen niyo khilaafadaanu kusoo biiraynaayo waa kusoo soconaayagoo lixnana kadibna markii ay u yimaadeen ayuu soo dhaweeyey waba isagu mootooyin kusoo qaaday lacagtiisa ku bixiyey oo uu keenay markuu keenay uu haddana xoola u qalay xoolihii markii hilibka qayb laga cunay qaybina man man man tahay ayo raggii ninba meel iska tegay labao meel kategoo la sheekaysanayo ayay iyagu qoryahood way haysteen u yimaadeen raggiina aana qoryo haysan ayay ku bilaabeen ilaa ay ka bilaabeen lahalin mooye taas miyaana dhamaystirahayn godka dhamaystirku macnihiisa qofkaasu inuusan noolaan in loo kasto weeye qof kula dagaalamaya oo aad dagaalka badi kaaga dhacday waa war kale laakiin qof nool oo halkaa taagan oo aad xabad ku furto macnihiisa soo inaad dhamaystirayso maaha haaho way dhamaystireen nin bastaa wax qabakeen bakar la yidhaahdo ninkina way dhamaystireen oo dib ayay ka dileen haddana dibkasii dhamaystireen kadaalika waxay dhamaystireen ninka loo yaqaano xuseen cabdigeedi nin bay isagana kusoo darsadeen isagoo hurdaaiyo ninkii kaloo la socday hurda ayuu intuu weliba xaraasa qabanayaa ayuu dusha intu kusoo istaagay buu rusheeyo sidaa ku dilay oo weliba hadda wina lagu faanay layii waa dhamaystiray wey soo ma garanaysid hadii amar dhamaystrayo haddii lagu gaaloobayo oo ay gaalnimo noqonayso iyagaa sameeyey iyaga ayaa sameeyey qasadkoodaba wuxuu ahaa qadri iyo khiyaano iyo dhamaystirka iyaga ayuu xaggooda ka yimi haddii gaalo lagu noqonayo hadii saas lagu tagfiroobayo iyaga ayaa marka tagsiira oo gaalnimo dadkaan u leynayay bal nin allaale ninkii ku dhawaaqa waxa weeye yiraahda niyo khilaafadu waa sax waxay ula dagaalameen waxay ula dagaalameen si nin naaqid ku dhacay oo kale waxayba noqotay naaqid nawaaqid iljadiid naaqid cusub ayay noqotay oo qofku haddii uu yiraahdo khilaafadu waa saxba wax la gelo iyo wax la xiro iyo wax la ciqaabo ayay noqdeen walciyaadu billah iyaga ayaa marka arrinkaa sameeye weye ma iyagu marka haddii saa lagu noqonayo gaalnimada ay keenayso inkaba iyagaa sameeyo wey annagu marka caqiidada iyadu waa sidaa caqiidada iyadu waa sidaa waxaanu waxaanu aaminsannahay sidoo kaleeto nabigeena inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi xadiiska cabdillaahi ibni cumar uu yidhi uu yidhi ayumaa rajulin qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa buhaariyo muslim ba xadiiska wariyey ninkii ku yiraahda nin walaalkiisa oo muslima gaal ninkii ku yiraahda waxa weeye labadooda mid un baa la laabanaya ama ninkii gaalka lagu yiri ayaa kufrigii la noqonaya ama ninkii gaal baa tahay baa yii waa kufriga qaadanaya xadiiskaa waxiidka ah ayaanu anaguna haynaa waa xadiiskaas baanu rumaysannahay marka qof aanaan gaal u aqoon gaal baa tahay ma oranayno laakiin shabaab iyo alqaacida maxaanu ka aaminsannahay ilinta khilaafada ka marka ayaan idin sheegay waxaanu ka aaminsannahay waxaanu ka aaminsannahay inay buqaad yihiin oo ay ka hor yimaadeen imaam sharciga ah, ay ka hor yimaadeen oo caadida ah, ay ka hor yimaadeen khilaafat khilaafatulmuslimiin oo ay dagaal ku qaadeen oo ay la buurinayaan alqaacida waxa weeye furuucdeeda iyo daalibaanba saasaan ka aaminsannahay waxaana u daliila qowlka nabiga sal waxay yidhaahdaan waxay oran karaan niyo anagu maba la bayacsnay mana hoosiine sideedaa ugu filbuqaad baa tihii waxaan leenahay waxa u daliila qisadii cali iyo macaawiya ayaa u daliila labadaa saxaabi radi allahu tacaala canhum mucaawiya cali lababa ay xatamin wuu kasoo horjeeday oo uula shaam buuna joogay labana ba ay xatamin wamaca daalika inay buqaad yihiin in oo loo curbaaray laakiin sharciyan buqaad ayaa haddana loo arkay wey oo culimadu meesha ay ka barteen buqaadnimada halkaa weeye waxaana u daliila xadiiska nabiga sala allahu alayhi wasalam uu ku yidhi licamaarin budda ibnu sumaya ibnu sumaya uu yihi nabigu sala allahu alay salam taqtuluka fi'atu baaqiya ibnu sumaya ninka la yidhaahdo ibnu sumaya ayaa ma garanaysa baas lahaaday waxaa ku dili doona fi'a baa ku muttafaqun caleyhi weeye xadiisku ayaa buu yidhi culimadu marka way iska edabsadaan oo way iska edabsadaan oo labadaba dhex jirayno bay yidhaahdaan laakiin sharciyan markii la fiiriyo waxay orahayaan bajiniyso qaala imaam nawi raximah llahu tacaala markuu shee muslim sharaxayay wuxuu qaala alculamaa hada alxadiisu xujatu daahiratu fi ana caliya radia allahu canhu kana muxiqan musiiban wadaacatuhu وظائفة أخرى وظائفة أخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك waxay yidhaahdeen bu yii culimada o dhan buba sheegiya culimadu waxay yidhahdeen bu yii xadiiskaana waa xuja daahira oo muuqanaysa cali radia allahu tacaala canhu inuu ahaa midkii xaqa aa u lahaa uu ahaa midkii oo yani musiibka ahaa oo labada qadiyo labada arrimood musiibka ku ahay ku toosnaa waaifada kale kooxda kalena kooxdii macaawiye weeye bukaar ayay ahaayeen laakiin mujtahidiin bay ahaayeen oo dee xukuma leh buu yiri kuma leh ayuu yii laakiin magicii buu siiyey markiisi ayuu siiyey adigana maanta suurtagal aha inaad raacdo waxa wey macawiyihii baan taagna kuma suurtagal aha wey waxaana ibnu la yidhaahdo oo culamaa kamida min culamaai xanafiya kamida waaweynka wuxuu yihi iclam ana camaaran qatalahu macaawiyatu wa fiatuhu macaawiye iyo kooxdiisi baa dishay buu yihi fakanuu baadiina baadiina bihada alxadiisi waxay ahaayeen buu yihi niman ma garanaysaa baaqiyo baaqiya bay ku ahayn xadiidka markii la fiisho ilaa camaa eh, maxaa jici lahaa eh, cafwan liana camaa ku fii mucaskari caliyi radia allahu canhu mucaskarki cali buu ku jiri wahuwa lmustaxaqu lilimaamati imaamada ayuu xaq lahaa famtanaxuu can baycatihi baycadiisi bay diideen bu baycadiisi bay diideen dadkuna baycadii khaliifkaad diideen marka baabkasaad dilaysaan bukaadbaa tihiin marka mafaatiix sharculmashaacib buu hadalkaas ku jira waqaala alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu yidhi xadiiska markuu ka hadlayey ayuu hadda isaguna wuxuu yidhi waqad waqad waqad sabata ana qaatila caliyan kaanuu buqaatan waxaa sugnaaday buu yidhi qoladii la digtay cali la digtay inay buqaan tahay haulaai maca hada taswiib mutafiquuna calaa anahu layamu waaxidun min haulaai bal yaquulu oo bal yaquuluna bal yaquuluna ijtaadu fa akhda'uu oranayaan buyi waxay isku waafaqsan yihiin buy waxaa sugnaatay buu yidhi dadkii la dirana inay buqaad lahaayeen laakiin inkastoo culimadu ay xaggaa sawaabay ka dhigeen haddana waxay isku waafaqsan yihiin inaan cidna lacaynay labadaa talo oo ay oranayaan way dadaaleen oo way gaseen keliya la oranayo barig ayuu hadalkaa ku leeyahay riwaayad riwaayad kale jirto xad isku lahaa oo tan sii daran oo uu leeyahay nebigu sala allahu alay wasalam wayha camaarin yaqtulhu lfi'atu lbaaqiya yadcuuhu min aljannati wayadcuunahu ila annaar ah, ma garanaysaa wey xadiis iyo hoogiise waxaad geli doona fi'a baaqiyaah baad geli doontaa wuxuu isagu ugu yeerayaa jannada iyaguna waxay ugu yeerayaan naarkay ugu yeerayaan naarkay ugu yeerayaan ayuu oranayaa riwaayad kale weeye marka ninka marka ximada kuugu yeeraya waa nin janna kuugu yeeraya iyaana waa nin naar kuugu yeeraya walciyaadu billah wuxuu yidhi wuxuu yidhi sheekh ibn qayyim raximah allahu tacaala ba xadiiskan soo jawaabay markaas wuxuu yihi wahaada aydan yadullu calaa sixati imaamati caliyin wa wujuubi taacatihi ah, waxay kutusinaysaa buu yidhi arrinkaanu kaabu cali radia allahu tacaala canhu imaamnimadiisiba ku waajibnimada daacadiisi bay kutusinaysaa habay kutusinaysaa waina daaciya ilaa daacatihi daacin ila aljanati wa daaciya ilaa muqaatalatihi daacin ila annaari wuxuu yidhi ninkay kuugu yeedayo sida raacitaankiisina waxay kutusinaysaa wuxuu kuugu yeedaya janno ninka waxa weeye kuugu yeedhaya waxa weeye labiirkiisana naar buu kuugu yeedhaya wain kaana mutaawilan mutaawil ba ahaadee mutaawil ba marka weligeeba mutaawil baanahay iska ilaali xasan weeye wiilkaagu weligeeda musaawil baa tahay imaamkii mar haddii imaam khaliifa ay jirto iska ilaali ha ku naar geline wahuwa daliilun calaa anahu lam yakun yajuusu kitaalu caliyin waxarkaanu daliil u yahay cali in lala dagaalamo inaanay banaanayn wacalaa haada famuqaatilatuhu muktun wain kaana mutaawilan ah. wacalaa haada famuqaatilatuhu famuqaatilatuhu mukdi waxa weeye muqaatiladii kula dirar way jirteen wain kaana mutaawilan ba ha ahaadee ow baadin ama baaqiba ha ahaadee bilaa taawiilin ama baaqi bilaa taawiilaba ha ahaadee wahuwa asaxu lqawleyni liasxaabiha labada qawl ay leeyihiin asxaabtiyadu kan u asaxsan sidaa weeye inay jirteen oo ay gaf jireen waxa weeye wey arkaa weye wahuwa wahuwa alxukmu bitaqdiati man asala caliyan arkaaduna waxa weeye qofkii cali la daray in la gafsiiyo weye inuu gafsan yahay in la sheego weye wahuwa madhabu laimati lfuqahaai fuqahada aimada madhabkooda weye aladiina tabacuu calaa dalika sitaalan buqaati mutaawiliin kuwaasoo halkaa kala soo dhexbaxay oo kasoo faracday kasoo jeexday buqaada mutaawiliinta dagaalkooda iskala dagaalamo kasoo qaatay wakadalika ankara yaxya ibnu muciin ala shaaficiya istidlaalaho yaxya ibnu muciin baa waxa uu ku ankiray ah, imaamu shaafici dariishada uu dariishaday bisiirati caliyin fi kitaali lbuqaati mutaawiliin oo hadda mutaawiliinta in lala tiriyo ma garanaysaa siiradii calibu kala soo baxay qaala wuxuu yidhi ayus'alu talxatu wazubayru buqaac oo ma talxa iyo zubayr talxa ibnu cubaydillaahi iyo zubayr ibnu cawaam oo jannada loogu bishaareeyey miyaad ka dhigaysaa bay buqaad loo qaadayaa buu yidhi banu fiirsada radda calayhi alimaamu axmed imaam axmed baa ku radiyey waqaala wuxuu ku yidhi wayxag waayu shayin yasnachu an yadaca fi hada almaqaam oo maxaa kaloo suurtagal u ah oo u boorsigan ku buuxinayaayo oo u digayaa buu yidhi yacni wuxuu yidhi shiiku in lam yaktadi bisiirati caliyin fi dalika lam yakun sunnatu lam yakun sunnatu min alkhulafaa'i araashidiina fi qitaali buqaax haddii markaan halkan lagaga dayan sunnadii khulafaa raashidiinta ee lagaga dayo oo kale buqaadii kusaabsan marka la heli maayo buu yidhi yeeli maayo wadada in la maro wey halkaa ayay kaateen buu yidhi isma cursitaa waxa ayuu sidaa ku oranaya qaala alxaafid xaafid ibn baa isaguna wuxu lehy raximah allahu tacaala falmuraadu biducaai ila aljannati ilaa sababihaa weye sababkeeday ugu yeerayaan wahuwa daacatu limaami imaamka in la yeelo weye imaamka waxa weye dacadiisa la qaato wey anagu marka insha allahu tacaala waxaanu idinku yeerayna wax kale maahine imaamka daacadiisa in la galo weye kana aanu idinku yeeraynaa insha allahu tacaala ولذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي بن غيابي وهو الإمام الواجب طاعته وأنا إمام أي واجب هذا علي سوي إداك وقت وكانوا هم وحيهاين يدعونهم كوغيرية إلى خلاف ذلك أرنكا وأنا هندي ويريين لكنه معذور معذورون معذور بوحي كوهاين التأويل الذي ظهر لهم تأويلكم مغلبهم عدوك عايوي insha allahu tacaala sidoo kale sidaa darteed xadrujadii hadii la oogay oo la sheegay weliga macduudka mar xilli waa laga yaabaa inuu shubho gasho oo wixii fahmi waayo waa laga yaabaa loo sheego xagadii loo sheego oo shubhadii laga saaro oo weli meesha kusii dhigan yahay markaa wuu dambaabaya aa weeye khilaafad ku bilaabatay sidabay ahayd khilaafa jacad radiallahu tacaala canhu hadda waxa weeye dad badni lama baayacdamin oo waxa weeye dadka intooda badan weliba dadkii badnaayo shawkada lahaayo macaawiin radi allahu tacaala canhu shaam iyo masar iyo waxa weeye yaman inteeda badni waxa weeye way kasoo horjeedeen dagaalkii ku hayeen weye sidaa darteed wamaca dalika wuxuu noqday khaliif buu noqday waajib waajibkayna noqotay raggii isaga kasoo horjeeday inay la baayactamaan haddii kalena ay buqaad noqdaan oo buqaadda bay culimada ku xukumeen wale sheekh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala waama caliyu radia allahu canhu fainahu buyica xaqiba fainahu buyica xaqiba wafda cusmaan radia allahu canhu walqulubu mudariba mukhtalifa وأكابر الصحابة متفرقون أي يري شيخه وإلى عن بايعاتيسي رضي الله تعالى عنه وحال لبا يعتمي أي يري عثمان تلكي سيدي قلوبتنا ويكلا جيدي waa saxaabadana way kaa kala tagtagsanaayeeno ma midaysnayn oo wuxuu jira dalxasi icdaaran ayaa la keenay xataa qaala man qaal inahum jaa-uu bihi way keeneen mukrahan isagoo lasoo qasbay waanahu qaala waxa uu yidhi waxa uu yidhi baayactu walluju calaa kafaya waxa weeye yani sayf weeye waan la baayactaba iyadoo seef ay qaata iga saaran tahay saa darteed wuu ka tegay oo daacadiisi ma uusan yeelin waad garanaysaa ibrahim cawaam iyo caaisha iyo radi allahu tacaala canhum dhammaantood ilaa ka raali noqde waa kuwii tegey marka markii ay tageen magaalada basra ayaa la weydiiyen yidhi dalxow bal raggaan kale waaba la gartay dalxow adigu waad la baaycadatay maxaa jira baa la yidhi markaas buu hadalkan sheegay yidhi baayactu wallujtu calaa kafaya ayuu yidhi wuxuu yidhi sheikhu wa liahli lfitnati bilmadinati shawka nimankii ahlulfitnada ahaana وعثمان بن رضي الله تعالى عنه مجال الذي إذا حوق لها مجال الذي إذا هيسي لما قتلوا عثمان وما الناس لقتله موتا عظيما الشعاب يا ابن سبحانه يا عين وكثير من الصحابة لم يبايع عليا علي يعني لما الله يعتمن عبد الله بن عمر وامثاله عبد الله بن عمر ان كلمتها وكان الناس معه ثلاثه اصناف نسبنا إيه، وكان الناس معه ثلاثه اصناف waxay ahaayeen saddex qaybood bay noqdeen cali radi allahu tacaala canhu ninkun qaataluuhu ninkun qaataluu macahu nooc waxa weye isaga jiritaankiisa la dagaalamay oo isaga la jiray wa sinfun qaataluuhu iyo qolee kasoo horjeeda la tiirtay wa sinfun wa sinfun lam yuqaatiluuhu walam yuqaatiluu macahu ola isagana aan kala dhimaan isagana aan raacin saddexdaa qolo ayay ahaayeen saddexdaa qolo ayay isku ahaayeen ola way la socotay saxaabadii ka mid radia allahu tacaala canhum horna wixii hortiisa wayla diriireysay qolona way iska fadhiday labada qole isku fiirsanayso qolana ma raacin wamaca dalika minhaaju sunna buu hadalkaas kuleeyahay wamaca dalika imaamnimadiisi waa la xiray marka suurtagal ma aha inuu qof yidhaahdo anigu kama qayb gelin oo anigu lama baayacsamin sidaa darteed anigu baaqi ma noqonayo suurtagal ma aha iyadoo ay sidaas tahay laga soo horjeeday magaaladii madiine xataa lagu kala qaybsanaa lagu kala qaybsanaa oo islaamiga raggii aan la baayacsanin oo magaalada joogay iyo dadkii lamidka ahaa iyo kuwii kale kasoo horjeeday intaba ay culimadu halkaas kala soo dhexdhexeen oo haadaba halka ay kala soo dhexdhexeen ayaad arkaysaa weye sidaa darteed marka anagu waxaanu idinka ictiqaadsanahay waa al-shabaabka ka ictiqaadsanahay sababto hadda waa ogaadeen anagu inay buqaan yihiin ayaanu ka ictiqaadsanahay laakiin anagu meel aanu nidi waa gaalo iyo waa murtadiin haba yaraatee ma jirto oo horena uma oran haddana warka yaga insha allahu tacaala dadka muslimiinta uu gaari doonaa kaa rajaynayno biidn illahi tacaala anaguna waxaanu ictiqaadsannahay ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca qofka ilaahay gaalaysiiyana waa gaalaysiinaynaa qofka xukunka ilaahay siiya un baanu sinaynaa alasmaa walaxkaam ayaanu rumaysannahay qofki ilaahay baaqi ku sheegay baaqi baanu oranaynaa qofkii daaquud lagu sheegay ilaahay daaquud baanu oranaynaa qofkii muslim ilaahay ku sheegay xaar xaal mastuurana sidaas baanu oranaynaa qofkii afkii rida lagu sheegana waanu sheegaynaa qofki gaalnimo lagu sheegana waanu sheegaynaa laakiin inaanu hawadayada iyo waxay anaga nala tahay qofkaanu iskhilaafno waxaanu anagu aanu jecel nahay waanu waxaan iska jeclaano waxaan rabno aanu iskaga sheegno maya xuduudda sharciga ah ayaa naqaynayso wixii ay noo koondayso un baanu ku dhaqmaynaa biidni illaahi tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa wixii aan hagaajiyana ilaahay bay ka sugnaadeen xaggiisa ilahay waxaan ka rajeynaya inuu wixii maqlo u ku anfaco wixii aan khaldana ah, aniga naftayda iyo shaydaan bay ka sugnaadeen ilahayna waxaan ka baryayaa subxaana watacaala dadka muslimiinta ku fidnay sala allahu calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam